بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التفليس كعيد حكمنتي أما قفكي دينتا لغلها oo la sharo ayuu u kitaab yahay atafliis luq ahaan waxa weeye annidaa-u cala lmuflis ninkii caydh ahaa oo lagu naadiyo lagu dhawaaqo wa shuhratuhu in lagu caanbixiyo bisifati iflaas caydnimada sifadeedii waxay ka timid baa la yidhi oo ahayd xoolaha kuwa u liita شharcanna waxa weeye jaclu اlxaakimi اlmajhuuli muflisan bimancihi min الtaصarufi fii maalih garsoorihii oo ka yeela qofkii diinta lagu lahaa mid muflis ah oo markaa cayd ah ka dhiga oo markaa xoolihiisii ka shara bimancihi xoolihiisii uu ka sharayo oo markaa inuu xoolihiisi ku tasarufo u diidayo haddaba waxaan kaloo dhihi karaa xajru اlxaakimi cala اlmadini bimanci tasarufihi bishuruudihi اlaatiya xaakimkii inuu ka sharo ninkii madiinka ahaa isla markaana u jiido inuu xoolihiisi ku tasarufo shuruudda noo imaan doonto markii la helo waxaana asal ah wuxuu cadiidkii wariyay daara qudni xaakimna uu saxiix yeelay isnaadkiisa ana nabiya sala allahu calayhi wasalam xajara calaa mucaadin وbاع mاله في dين kاn عليه وqasmه بين غرmائه فأصاaبهم خمسة أسباع حقوqهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sharay mucaad bini jabal radia allahu tacaala canhu xoolihiisina wuxuu eh, u iibiyey diin lagu lahaa dabeetana wuxuu u qiibiyey xoolihii soo baxay dadkii quramada ahay diinta ku lahaa mid kasta wuxuu helay markaa xuquuqdii uu ku lahaa markii toddoba meel shan ka ah dabeetana wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam raggii quramada ahaa laysa lakum ila dalik ninkan waxaad ku leedihiin ma jiro oo inta aan ahayn mufliska haddaba xagga curfiga waa qofkii aan xoolaha lahayn ayaa curfiga iyo dhaqanka looga yaqaana muflis waa cayd waxa weyaan man laa yafi maalahu bideyni waa qofka maalkiisuusan ku filayn dayntiisu mualifkuba yidhi man qofkii calayhi dushiisu ay tahay duyuunun deymo xaalatun oo deg ah. deg oo markaa ka dheeraad ah calaa maalihi xoolihiisii yuxjaru calayhi waa la sharayaa bisu'aali lcuramaa'i kuwii deynta ku lahaa dalabkooda ayaa lagu sharayaa walaa xajra sharid ma jirto bilmu'ajali deyntii dib loo dhigay waxa weeye lagu shari mahayo ee la madaleeyey waidaa xujira haddii la sharo bixaalin deyn degdeg ah lagu sharo lam yaxilla ma xalaaloobayo ma soo degdegayo almu'ajalu deyntii la madaleeyey fi alahri muctamad haddaan qabanno walow kaanat hadday tahay diyuunu daymihii biqadri lmaali xoolihii qadarkooda macnaha ku ay isleegyihiin ayagii iyo dayntii iyo xoolihii bay isleegyihiin fain kaana hadduu yahay mufliskii kasuuban mid shaqaysta oo xoogsada ah kasuubkaasoo yunfiqu naftiisii ehelkiisa ka bilaya min kasbihi shaqadiisii falaa xajra shariid ma jirto wain lam yakun hadduusan ahayn kasuuban mid xoogsada oo kaanat ay tahay nafaqatu biilkiisu min maalihi xoolihiisan uu gacanta ku hayo fakadaa waa sidaas oo kaleo la shari mahayo fi lasaxi muctamada haddaan qabano walaa yuxjaru la shari mahayo ninka mufliska ah bikayri talabin codsi la-aan ayadoo quramadii raggii diinta ka codsanin in la sharo falow alaba bacduhum haddaba barhkooda hadday dalbadaan in la sharo wadaynuhu dayntiisuna qadrun qadar ay tahay yuxjaru bihi lagu shari karo xujira waa la sharaya ilaa haddii kale daynta uu ku leeyahay barhkaasi ama bacdigaasi haddaysan dhannayn qadar lagu shari karo falaa ay falaa yuxjaru calayhi markaa la shari mahayo yuxjaru waa lagu sharayaa mufliskii wayuxjaru waa la sharayaa dalabkiisa ayaaba lagu shari karaa isaga laftiisa hadduu codsado fil asaxi muctamad haddaan qaban wuxuu yihi qofka lagu leeyahay daymo ee degdeg ah oo xoolihiisa ka badan qaadigii wuu sharayaa wuxuuna ku sharayaa marka ay quramadii dadkii deynta ku lahaa ay dalbadaan ninkan in la sharo haddaba masaladan quyuud bay leedahay oo xajir almuflis ninkan mufliska marka la sharayo shuruud bay leedahay ama quyuud qaydka koobaad horta in dayn lagu leeyahay calayhi duyuun qaydka labaad dayntaas inay ahaato dayn degdeg ah waxaa kaa baxday dayntii madalaysnayd ee mu-ajalka ahayd dayntu waktigeedu inuu taagan yahay qaydka saddexaad zaa'idatun calaa maalih waa in dayntaasi ay ka badan tahay xoolihiisa waayahay hadaysan xoolihiisa ka badnayn lagu shari maayo sida noo imaan doonta qaydka afraad bisu'aali lghuramaa dadkii diinta ku lahaana waa inay codsadaan ninkan in la sharo qaadiyay ku dhahaan ninkan waxa noo shar oo xoolihiisii waxa weye noo iibi si aan xaqa anagii u helo waaya haddaba quyuudda afarta haddii la helo waa la sharayaa weliba laba qeyd oo kale ku dari karaa oo xagga sharaxa ku qoran in dayntu ay tahay dayn aadani u leeyahay oo waxaa kaa baxday duyuuntii ilaahay subxaana wa tacaala sida kafaaraadkii iyo zakawaadki isla markaana deyntaasi ay tahay deyn laazim ah oo waxaa kaa baxday deyntii aan laazimka ahayn sida xoolihii eh, sayidka uu kitaabeeyey addoonkii waayahay marka waa la sharayaa waaya lixdaas qeyd haddii lahda ama lixdaas shardi waa la sharayaa ninkii mufliska ahaa haddaba mualifka isagoo ixtiraasaadkii quyuuda inoo sheegay wuxuu yihi ninkan mufliska ah lagu shari mahayo dayn madalaysan oo muddadeedii la gaadhay qeydkaasi wuxuu ku baxayaa halkuu mualifku yihi xaalad xaalad ilan dayntii deg deg ma ah waa dayn madalaysan haddii dayn deg dega loo sharana daynihiisii kale ee madalaysnaa ee muddaysnaa ma soo degdegayaan oo ninkii dayn ku lahaa muddaysan oo muddadeedii la gaadhay soo fariisan mahayo dhihi maana dayntaydi bal halli isiiyo waayahay maxay yeele qofkan de waxbay ku heshiyeen mudday ku heshiyeen muddadii hala gaaro iyadoo muddadii la gaadhay lagu degdegi mahayo daymuhu haddii ay la eg yihiin xoolihiisi xoolihiisiiyo diintiisu ay isla egyihiin markaas waxa weeye tafsiil baa ku jira waxaan eegaynaa ninkan nin xoogsada ma yahay oo markaa ka shaqaysta oo naftiisa ka biila waxa weeye xoolaha uu kasbanayo markaa la sharinaayo hadduusan shaqaysanin oo nafaqadiisu iyo xoolihiisa u ka qaato marka ayadna la shari mahayo sida asaxa tan khilaaf baa ku jira maxaa yeelay mar haddii ninkan xoolihiisi iyo diintiisu isleegyihiin dee xoolihiisa inta la iibiyo ninkasta wixii kusoo hagaagi lahaa ha la siiyo oo si deg deg ha lagu qaybiyo laakiin markan dambe qiilba wuxuu leeyahay de maadaama xoolihii uu biilanayo maalin kasta dee xoolihii way nusqaamaya marka ha sharood oo waxa wey halaga joojiyo xoolihii inuu biisho marka qowlkaa laakiin waa laga xoog badanya sida muctamadka ah la shari maayo mar haddii xoolihiisi diintiisu isleegyihiin kaasina mualifku wuxuu ka ixtiraazay qeydkii ahaa zaa'idatun calaa maali mar haddii xoolihii diintii isleegyihiin qaydkaasu ku baxay waxaa kaloo yidhi mualifku haddii quramadii aysan dalbin in la sharo raggii diinta ku lahaa la shari maayo kaasina wuxuu ku baxay qaydkii mualifku yuri bisu'aali lquramaa haddii barhkood ay dalbaan in la sharo isla markaa bacdigaas ama barhka qoladaa dalabtay diintoodu ay dhan tahay qadar lagu shari karo bimacnaa xoolihiisi way ka badantahy diinta ay ku leeyihiin xoolihiisii ka badantah waxa weeye markaa waa la sharayaa haddii laakiin qolabaa dalbatay in la sharo ee quramada kamid mid ahaa daynta ay ku ay la eg tahay ama ay ka yartay xoolihiisi markaa la shari ninkan mufliska ah laftiisaba hadii uu qaadiga u yimaado dhaho qaadi xaaladayda waxba ka garan mahaye bal hal ii si daymihii lagu lahaan iskaga bixiyo taana waa lagu sharayaa marka waa la sharayaa sharitaanka lagu sheegay waxa weeye macnihiisu in la xayiro ninkan oo xoolihiis inuu ku tasarufo laga xayiro laga joojiyo ayaa shari la yidhahdaa man qofkii calayhi dushiisa ay tahay duyuunin daymo xaalatun oo degdega zaa'idatun oo ka badan calaa maalihi xoolihiisii yuxjaru calayhi waa la sharayaa qofkaas bisu'aali lghuramaai kuwii daynta ku lahaa dalabkooda iyo codsigooda ayaa lagu sharaya walaa xajra sharitaani ma jiro bilmu'ajali dayn madalaysan lagu shari ninkan waidaa xujira hadii la sharo bimaxaalin dayn degdeg hadii lagu sharo lam yaxila ma soo degdegayo almu'ajalu dayntii madalaysnayd fi adhari qowlka muctamadka haddaan qabano walow kaanat iduyuunu daynihi hadday yihiin biqadri lmaali xoolihiisa hadday isleegyihiin fain kaana hadduu yahay ka mid shaqaysta oo xoogsada islamarkaana yunfiqu ka bixinaya min kasbihi xoogsigiisii eh, wax ka bixinaya oo naftiisa iyo ehelkiisaba ka biilaya falaa xajra sharitaan markaa ma jiro wain lam yakun hadduusan ahayn kasuwan mid xamaasha oo wakaanad ay tahay nafaqatuhu biilkiisu min maalihi xoolihiisa uu wax ka biisho fakadaa waa sidaas oo kaleo ayadna la shari mahayo fil asaxi muctamad haddaan qaban walaa yuxjaru la shari mahayo mufliskii bikayri alabin ayadoo codsi jirin wax codsi hadduusan ka imaanin waramadii falow alaba bacduhum barkood hadday dalbaan wa daynuhu dayntiisuna bacdigaasi qadrun qadar uu yahay uu dhan yahay yuxjaru bihi lagu oo xoolihii eh, de ay ku lahaayeen uusan dhannayn qadar lagu shari karo falaa yuxjaru la shari mahayo wayuxjar waa la sharayaa bialabi muflisi ninka mufliska laftarkiisa hadduu dalbado garsoorihi ka dalbado in la sharo waa la sharayaa fil asaxi muctamad haddaan qaban faidaa xujira haddaba haddii la sharo mufliskii tacallaqa xaqu lghuramaai kuwii diinta ku lahaa xaqoodii wuxuu ku tacalluqayaa oo ku xidhmayaa bimaalihi xoolihiisa waashhada garsoorihii markhaati buu u yeelaya calaa xajrihi sharitaankiisii liyuxdara si looga digtoonaado liyuxdara wuu idin qoraya soo maha liyuxadira saasuu idin qoraya waaya waashhada markhaati buu u yeelaya calaa xajrihi sharitaankiisii liyuxdara si looga digtoonaado walow baaca hadduu iibiyo mufliskii xoolihiisii hadduu iibiyo aw amase wahaba uu bixiyo oo amase actaqa uu xoreeyo markii la sharay kadib fa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay yuqafu waa la joojinayaa tasarufuhu tasarufkiisaas fain fadala hadduu ka soo hadho daalika xoolaha uu ku tasarufay cani deyni deyntiisii nafada wuu fulayaa wailaa haddii kale uusan ka soo hadhinna laqa wuu burayaa waladharu muctamadse waxaa weeye butlaanuhu inuu burayo falow baa maalahu xoolihiisii haddii uu ka iibiyo liquramaaihi kuwii diinta ku lahaa bidaynihim uu kaga iibiyo baala wuu burayaa beycaasi filasaxi muctamad haddii aan qabanno walow baaca haddii uu wax ku iibiyo salaman salam hadduu wax ku iibiyo aw mase ishtaraa uu ku soo iibsado fi dimmati dimadiisii hadduu wax kusoo iibsado oo dayn wax kusoo qaato faasaxiixu muctamad waxaa weeye saxatuhu beycaas salamka ah iyo kaa dimada uu kusoo daysaday inuu asaxayo wayahbutu wuxuu ku sugnaanayaa maalkii ama shaygii fi dimati waxa wey fi dimati dimadiisu ku sugnaanayaa ninkan mufliska ah mar haddii la sharo xaqii dadkii deynta ku lahaa wuxuu ku tacalluqayaa xoolihiisi xoolihiisii bay ku harayaan oo xaqoodii ku tacalluqaya waaya Ehm, markaas macnaheedu waxaa weeye xoolihiisi kuma tasarufi karo xoolihiisii inuu maamulo oo wax ku iibiyo ama wax kusoo iibsado waa laga sharaya waa laga xayirayaa ehm, garsooruhuna markii uu sharo waxa weeye markhaati ayuu u yeelayaa oo uu maragelinayaa sida sunnaha ah isla markaana wuu dadku u cilaaminaya oo gaadhsiinaya ehm, in ninkaas laga joojiyey tasarufkiisii xoolihiisii oo la sharay isla markaa hala macaamilina le wax ka iibinina waxna ha ka iibsanina si loo markaa looga digtoonaado haddaba ninkan mufliska ah ee maxjuur calayhi la sharay haddii xoolihiisi uu iibiyo bicayni maali xoolihiisii buu iibiyey ama uu xoolihii lacagtii u haystay wax kusoo iibsaday ama qof buu siiyey ama addoomihiisii buu xoreeyey ma burayaa tasarufkaa mise ma burayo waa tasarufkii laga sharayba laba qowl baa ku jirta qowlka waxa weeye laga xoog badanya mualifku noo soo hormariyo qowlkaasi wuxuu leeyahay tasarufkaa waa la joojinayaa marka waxaan eegaynaa xoolahan uu ku tasarufay ma ka dheeraad baa dayntii lagu lahaa mise ka dheeraad maa haddii yani dayntii lagu lahaa ay ka baxdo xoolihiisii markii la iibiyo oo maalan laga yaababa dad qaar inay ka cafiyaan dayntii oo markaa xoolihiisi diintii ay kafeeyaan amaba xoolihiisi lacag qaaliga lagu iibiyo oo markaa diintiisi u kafeeyo marka ayada ah tasarufkii ku tasarufay wuu fulayaa haddii kale oo xoolihiisii diintii ay kafeen waayaan ma fulayo tasarufkiisii markaa waxaa soo cadaanaysa inuu burayo laakiin qowlka muctamadka waxa weye mutlaqanba inuu burayo oo deg deg markaa wuu burayo marba haddii wax iibiyo ama wax soo iibsado oo lacagtiisii iyo xoolihiisii u isticmaalo tasarufkaas wuu buraya hadduu qof siiyo hibadaasi ma ansaxayso waa laga soo celinaya wahaakada hadduu xoolihii waqfo waxaasoo dhan tasarufaadkaas dhan uu ka xayiranyahay haddaba xoolihiisii haddii eh, uu ka iibiyo nimankii diinta ku lahaa dayntoodiina uga iibiyo ma ansaxaya mise ma ansaxay sida muctamadka ah wuu buraya beecaasi waayo xayiraadda ninkan saara waa xayiraad caam ah oo guud yani xataa nimankan diinta ku leh lama macaamili karo midda kale waxaa suuragal ah inuu soo baxo qof kale oo kuwan aan ahaynoo diin ku ayaa dhici karta marka hadduu xoolihiisii oo dhan uu kaga iibiyo diintii eh, ay ku lahaayeen dee markaa dadkii kale diinta kule haday dib ka soo baxaan markaa eh, xaqoodii bay waayayaan haddii uu salm wax ku iibiyo walow baaca salm salm wax ku iibiyo macnaa waxa weeye qof buu waxa weeye u ballan qaaday in uu alaab u soo waaridayo alaab uu keeni doono lacag kaashana uu ka qaatay sanad baa yidhaha beecaas uuna soo dhaafay amaba asagaa alaab soo iibsaday laakiin dayn buu soo qaatay fi dimma dayn buu soo qaatay lacag kaashana una bixinay sidaa saxiixa markaa tasarufka uu tasarufay ee salamka iyo daynta uu soo qaatay ee waxa weeye dimadiisa lagu yeelanayo labadaa way ansaxayaan dimadiisaan lagu yeelanaya xoolihiisa laga bixin maayo labadaana xoolihiisa laga bixin maayo dimadiisa isagoon baa loo raacan doonaa hadhow maxaa yeelay dee wax dhiba uma geysanin quramadii xoolihiisii waxa weeye muuna tasarufin dimadiisi u isticmaalay dimadiisina u madax banaanya waayahay faidaa xujira hadii la sharo mufliskii tacalaqa xaqu lghuramaa kuwii diinta kulahaa xaqoodii wuxuu ku tacalluqayaa bimaalihi xoolihiisi wa ashhada garsoorihii uu markhaati gelinaya calaa xajrihi sharitaankiisii liyuxdara si looga digtoonaado walow baaca hadduu iibiyo oo amase wahaba uu wax bixiyo oo amase actaqa uu xoreeya addoommihii fa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahy yuuqafu waa la joojinayaa tasarufuhu xoolihiisii uu ku tasarufay waxyaabahaan soo tilmaana ugu tasarufay fain fadala dalika kaasi hadduu ka sohoro can diini diintiina fad wuu fulaya wailaa haddii kale laga wuu buraya waladharu qowlka muctamadkahaase waxaa weeye butlaanhu inuu burayo falow baaca haddaba haddii uu iibiyo maalahu xoolihiisii liquramaai kuwii diinta kulaha hadduu ka iibiyo bidaynihim diintoodan uu kaga iibiyo bala beycaasi uu buraya filasaxi muctamad haddaan qabano walow baaca hadduu iibiyo salman salam hadduu wax ku iibiyo aw amase ishtara uu kusoo iibsaday fi dimati dimadiisii bimacnaa dayn buu wax kusoo iibsaday faasaxiixu muctamad waxaa weeye sixatuhu in beecaasi uu asaxayo salamka iyo kan kale diintuu kusoo qaatayba wayahbutu fii dimatihi dimadiisaana lagu yeelanayaa oo diin buu ku noqonayaa wayasixu wuu asaxayaa nikaaxuhu wa alaaquhu furniinkiisu wa qulucuhu iyo quluciisu wa iqtisaasuhu inuu qisaas qaato oo qisaas fuliyo haddii qof uu waxyeello u geysto isqaaduhu qisaastii inuu iska rido o iska cafiyo intaaba xaq buu u leeyahay ninkan eh, waxa weeye maxjuur caleyhiga ah ee mufliska ah de waxa weeye cayn ah tasarufaadka laga reebay waxa weeye waa wixii xoolihiisa ku saabsan laakiin arrimaha qoyska iyo arrimaha macaamilka kale ee waxa weeye waxyeelada iyo wixii ku saabsan qisaasi iyo waxaas waxa wey kama reebano walidalik guurkiisu u asaxaya inuu gabarh guursado xoolihiisa muusan ka meher ka yarad iyo wixii la midka furi karaa xaaskiisa ahayd isagoo waxa wey la xayiray gabadhii wuu khulci karaa waxa weeye xooluhu kaga qaadan karaa alaaqii eh, khulucuna waa alaaq dhicwa waaya waa xoolo in gabadhii lagu furo qisaas buu waxa weeye oofsan karaa haddii qofku waxyeelo u geysto uu ka qisaasan karaa qisaasta lafteedu wuu iska cafin karaa asagoo markaa mar ku cafin xaq buu leeyahy waxaas oo dhan yasixu nikaaxu baa ansaxaya nikaaxiisii wa talaaqu furiinkiisii wa khulcu khuluciisii waikhtisaasu inuu qisaas oofsado wa isqaadu qisaasti inuu rido walow qara haddii uu qiro bicaynin cayn hadduu qiro aw amase daynin dayntaasoo waajibtay qabla alxajri intaan la sharin ka hor faladharu muctamad waxaa weeye in lagu aqbalayo qabuuluhu in lagu aqbalayo fii xaqi lquramaai kuwii diinta ku lahaa in lagu aqbalayo in asnada hadii uu tiri wujuubahu waajibnimadiisi ilaa maa bacda alxajri intii la sharay kadib bimucaamalatin mucaamalo sababteedna waxa weye loogu yeesho oo loogu raacdo xoolahaas oo mase mutlaqan si guudba uu markaa u sheegay in lagu yeeshay xoolaha intii la sharay kadib isagoon sababta mucaamalada ku xidhin lam yuqbal lama aqbalayo waxa weeye qirashadaas fii xaqihim xaqi lquramaai quramada xaqooda lagu aqbalayo wain qaala hadduu dhaho can jinaayatin waxyeello ay diintani ka timid qubila waa la aqbalayaa filaa saxi muctamada haddaan qabanno haddii mufliskii uu qiro in lagu leeyahay cayn waa xoolo cayn oo maalan qof kale uu ka soo qaaday oo xaq oo la leeyahay maalan maalan xoolo uu soo dhacay amaba eh, xoolo ammaana uu soo qaaday wax noocaas oo kale cayn lagu leeyahay oo xaq amaba dayn buu qiray lagu leeyahay dayn lagu leeyahay ayuu qiray dayntaasoo markaa waajibtay oo lagu yeeshay intaan la sharin ka hor marka iyada ah sida muctamadka ah deyntaas uu qiray waa laga aqbalayaa quramadana xaqooda lagu aqbalayaa oo waxa weeye qofkan dayntan iska leh quramada muu la qaybsan doonaa oo uu la mid noqon doonaa haddiise uu u tiiriyo dayntaas uu qiray inay ku waajibtay intii la sharay kadib mucaamalana ay kaga waajibtay amaba uusan mucaamalo sheegin uu dhaho si guud bay igu waajibtay markaa diintaas uu qiray waxa weeye xaqa quramada laguma aqbalayo lam yuqbal fii xaqi lquramaa wuxuu ihi diinta waxaa lagu yeeshay xoolo aan soo iibsaday oon waxa weeye ama diin aan soo qaatay ama waxa weeye xaq lagu yeeshay oo waxa weeye mucaamalo maali ah ayuu sheegay ama muunash mucaamalo sheeginba eh waxa weeyaan xoolo lagu yeeshay buu bacda alxajr intii la kadib marka lama aqbalayo fii xaqi lquramaa lagama aqbalayo asaga xaqiisa waa lagu aqbalaya asaga diinta loo raacan doonaa laakiin qofkan waxa weeye soo baxay ee xaqa ninkan kule diinta kuleh quramadii la qaybsan mahay xoolihiisa sababtoo ah qofkan asagaa gaabiyey markuu la macaamilay ninkan la sharay ee laga joojiyey tasarufaadkii maaliga ahaa waxaa la rabay inuu ka fiirsado oo uusan la macaamilin waaya laakiin wuxuu u raacan doonaa markii uu ninkan ka madax bannaanano sharitaankii uu ka furmo uu ka baxo marka ayuu ka qaadan doonaa dayntiisi haddiise uu dhaho dayntani waxay u waajibtay bacda alxajri markii la isharay kadib laakiin waxyeelo qof aan u geystay ayay markaa ka timid oo qof baan maalan nabar gaadhsiiyey marka ayada ah waxa weeye xaqii wuu sugnaanaya waana la aqbalayaa qubila fil asax waa la aqbalaya oo ninkan majni caleyga waxyeelada loo geystay wuxuu wax la qaybsanayaa nimankan diinta kule oo markaa xoolihiisii ayuu wax ku yeelan doonaa qadarkii kolba asaga kaga soo hagaaga markii la qaybiyo maxaa yeele qofkan waxyeelada soo gaadhay ee dakarka soo gaadhay maalan ama nabarka la gaadhsiiyey oo ninkan u gaadhsiiyey wax taqsiir ah ama gaabin ah xaggiisa kama imaanin wax taqsiiro xaggiisa ka yimid wuxuu yihi walow aqara haddii uu qiro bicaynin cayn xoolo la taaban kara haddii uu qira-ow daynan ama dayn lagu leeyahay dayntaasoo wajaba ka waajib ku waajibtay qabla alxajri intaan la sharin kahor faladaru muctamad waxa weeye qabuuluhu in qiritaankaa lagu aqbalayo fii xaqi lquramaai kuwii diinta kulaha xaqooda wain asnad hadduu u jiri wujuubahu waajibnimadiisii yani dayntaas inay ku waajibtay ilaa maa bacda alxajri sharitaankii intii la sharay kadib haddii uu u tiiriyo bimucaamalatina uu tiiriyo mucaamalo qof la macaamilay wax kala iibsadeen maalan mucaamalo dhex martay aw muطlaqan ama mucaamalo uusan u tirina si guud ayuu u sheegay wuxuu ihi dayntaas ayaa intii lii sharay lagu yeeshay isagoo mucaamalaba sheegay lam yuqbal markaa la aqbali mahayo qiritaanka fii xaqihim xaqi lghuramaa kuwii diinta kulaha xaqooda lagu aqbali maayo ninkani la qaybsan mahayo isagoo muhadhow u raacan doonaa markii waxawy xayiraadda uu ka baxo wain qaala haddii uu dhaho can jinaayatin dayntani waxay ka timid waxyeelo aan geystay qubila marka waa laga aqbalaya bilasaxi muctamad haddaan qaban qiritaanka waa la aqbalayaa oo ninkan waxa wey waxyeelada loo geystay kuwii diinta ku lahaa ayuu wax la qaybsan doonaa walahu wuxuu xaqu leeyahay mufliskan an yarudda inuu ku celiyo bilcaybi ceeb maa kaana ishtaraahu wuxuu horay u iibsaday in kaanat hadday tahay alkhibdatu faa-ida hadday ku sugan fi raddi celinti walasaxu muctamad waxaa weeye tacaddi alxajri sharitaankii inuu u gudbayo ilaa maa xadaa wixii yimi bacdahu ay bacda alxajri intii la sharay kadib bilistiyaadi ugaarsina ku yimid xoolihii ugaarsi ku yimid walwasiyati ama dardaaran ku yimid washiraaya ama iibsi ku yimid in saxaxnaahu haddii iibsigaas aan saxiix yeelnoo dhano waa sax u asaxay wa annahu shaaniga laysa libaayicihi kii ka iibiyey mufliska xaq uma leh an yafsakha inuu fasakho waxa weeye iibkii dhex maray wayatacalaqa marka uu ku dhago bicayni mataacihi alaabtiisa lafteedii uu ku dhago in calima alxaala haddii uu ogaa ninkan xaalkiisa oo inuu muflis yahay uu la socday wain jahila hadduusan la soconin oona ogeyn ninkan inuu muflis yahay falahu dalika arrinkaa xaq buu leeyahay oo wuu ku dhegi karaa xoolihiisii waannahu shaniya idaa lam yumkin hadduuna suurogelin atacaluqu inuu ku dhago biha ay bicayni mataacihi xoolihiisii laftiisii uu ku dhago laa yusaaximu alghuramaa kuwii ninkan diinta ku lahaa lama ciilisanayo bitamani lacagtiisii lama ciilisanayo wuxuu idhi ninkan mufliska ah xaq wuxuu u leeyahay inuu ceeb ku celiyo shay uu horay usoo iibsaday shay uu horay usoo iibsaday intaan la sharin ka hor ayay ceebi ku soo baxday gaari uu soo iibsaday maalan ama guriguu iibsaday ayay ceebi ku timid ceebtaasina ceeb horay ahayd oo shaygan intuu la iibsanin ka hor ku sugnayd xaq buu leeyahay inuu celiyo hadday faa'iidadu ku jirto markaa celinta waaya wuxuu idhi sharitaankii ninka la shareye laga xayiro xoolihiisii sida muctamadkaa wuxuu u gudbaya u tallaabayaa dhammaan xoolaha uu kasbaday <coughs> ama uu helay intii la sharay kadib ama ugaarsi ha ku helo ama xabagurasho ha ku helo ama waxa weeye dardaaran qof dhintay u dardaarnay xoolaha ha ku helo xoolahaas ama xoolo u dimadiisa ku soo qaatay oo dayn ku soo iibsaday haddii aan saxiix yeello wili sharaagaas maxaa yeele muran baa ku jira waa kii uuna soo dhaafay hadii uu dimadiisa wax kusoo iibsada ma asaxaya laakiin sida muctamadka u asaxay waxaasoo dhan xayaraad baa ka saaran marka xoolaha soo galay waa laga xayiraya kuma tasarufayo waa xoolaha la qaybin doono ninkii ka iibiyey haddaba xoolaha dimada kaga iibiyey macnaha hoola dayn ku siiyey oo dayn wax kaga iibiyay xaq uma leh ninkan mufliska ah wixii uu ka iibiyey inuu fasakho oo iibkii ka baxo haddii u ogaado ninkan inuu muflis hee yahay oo dhaho xoolihii uu ka xayiran yahaba xoolihii aad ka iibisay ninka waaba laga xayiro xoolahaas dad baa loo qaybin doonaa quramaha kulaha markaa ma fasakhi kara beeci oo markaa alaabtiisi ma socoshan karo alaabtu ka ibi uu la socday ninkan xaaladiisa oo ogaanin kara uu yahay nin muflis ah oo xoolihii laga xayaaray maxayna markaa isagaa u bareeray haddiise uusan ogeyn inuu ninkani muflis yahay oo la xayiray markaa xaq buu u leeyahay inuu xoolihiisii uu ku tacalluqo oo soo coshado hantidiisii dib buu soo coshan karaa gaari buu ka iibi la yidhi waa la xayiray ninkan muusan ogeynba inuu ufris yahay gaarigiisa wuu soo ceshan karaa nabigu ui alayhi الsalaaةu wasalaam man wajada mataacahu cinda rajuli qad aflas fahuwa axaqu bihi isaga u xaq badan buu yidhi nabigu alayh slam qofkii hantidiisi ka helaa nin muflis ah oo markaa hanti uu ka iibiyey oo la xayiray asagaa u xaq badan hantidiisa u soo ceshan karaa maaa ninkani ma gaabinin haddii aan markaa ninkani aysan u suuroobin inuu hantidiisii soo ceshado oon u diidno maadaama uu la socday ninkan xaaladiisa marka ayada ah bal hadda lacagtii uu ku lahaa ma la qaybsan karaa uramadii kale nimankii diinta kulahaa ee kale ma la qaybsan karaa maya laa yusaaximu lquramaa ma cijiidnayo nimankii quramada ah oo asaga waxa weye lacagtiisa wuxuu ka sugi doonaa ninkan markii uu ka baxo xajriga ee uu madax banaanaado markaa unuu ka sugi doonaa wuxuu ilaahay ka siiyo maxaa yeelay waa dayn dib ka timid bacd alxajar ninkii waxa wey mustaxiq ahaa ee diintan lahaana uu raalli ku ahaa marka quramadii hore ma ciidisanayn hadduu diintooda wax ka soo hadhana uu qaadanaya haddii kalena wuxuu sugaya ninkan intuu ilaahay wax ka siinayo fanadiratun ilaa maysara wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara wuxuu yihi walahu xaquli an yarudda inuu ku celiyo bilcaybi cayb makaana ishtaraahu wixii uu soo iibsaday horaan uusan ijirin kaanat alghibatu haddii dhaafi ay ku jirto fi raddi celintii wal asaxu muctamad waxa weeye tacadi alxajri saritaankii inuu u tallaamayo ilaa maa xadaa wixii dib ka yimid bacdahu ay bacda alxajri intii la sharay kadib bilistiyaadi waarsi ku yimid walwasiyati dardaaran ku yimid washaraa iibsi ku yimid oo macnaha diinu kusoo iibsada wayaan ama inuu bicayni maaliga kusoo iibsada horey baan usoo tilmaanay inuusan asaxaynin in saxaxnaahu haddii shiraagaas aan taصxiixin waana sida saxda ah waأnahu shaniga muctamadku laysa libaa'icihi ninkan wax ka iibiyey ninka mufliska xaq umale an yafsakha inuu bayci fasakho wayatacalaq marka uu ku dhago bicayni mataaci alaabtiisa lafteedu ku dhago in calima alxaala hadduu xaaladiisa la socday oo ogaa inuu ninkani muflis yahay wain jahila hadduusan ka warqabin falahu dalika arrinkaas xaq uu leeyahay hantiisuu soo ceshan karaa waanahu shaniga laa yumkin hadduusan suuroobin altacalluq biha ay bicayni mataaci xoolihiisii cayntooda ama laftooda inuu ku tacalluqo oo qabsado u soo ceshado laa yusaaximu lquramaa kuwii daynta ku lahaa ee hore ma cijinayo laa yusaaximu lquramaa kuwii daynta ku lahaa lama cijisanayo biamani lacagti uu ku lahaa faslun fasalka mualifku wuxuu ku sheegi doonaa ninkan maxjuuru calayhiga ah ee lagu sharay xaydhnimo iyo deyn lagu yeeshay wixii hantidiisa laga yeelayo oo ah in la iibiyo in la qaybiyo in wixii lamid ah yacni ninkan maadaama la sharay maxaa xoolihiisi laga yeelayaa garsooruhu muxuu samaynayaa seebuu hantidiisa u qaybanayaa waxaasuu mualif ku sheegi doonaa fasalkan yubaadiru lqaadi qaadigii wuu la degdegayaa bacda alxajri markii la sharay kadib ninkan bibayci maali hantidiisii inuu iibiyo wa qasmihii u qaybiyo dayn lquramaa ee kuwii diinta ku wayuqadim wuxuu horraysiinaya maa yakhaafu wuxuu ka baqay fasaadahu inuu xumaado uma dabeetana alxayawaana naflaydii buu horraysiinaya uma dabeetana almanquula wixii la rarayay ayuu horraysiinaya uma dabeetana alcaqaara hantidii maguurtadahay ayuu markaa ugu dambaysiinaya walyabic ha ku iibiyo sida sunnaha ah ee fiican ninka garsooraha hantidii ha ku iibiyo ninkii diinta lagu lahaa la joogitaankiisii waqoramaayi kuwii diinta ku la joogitaankooda kulla shayin shay walba ku iibiyo fii suuqii suuqiisa bitamani milihi lacagtiisii mid la mid ahana ha ku iibiyo xaalan oo degdega ah. min naqdi lbaledi lacagtii waddankana ha ku iibiyo uma dabeetana in kaana diinu diintii hadday tahay hayra jinsi naqdi lacagtii lagu iibiyey mid aan ahayn oo ka duwan hadday tahay diintii ninkan lagu lahaa walam yarda alghariimu ninkii diinta ku lahaa uusan ku raali noqonin ilaa bijinsi xaqihi xaqiisii noociisii oo kale mooyaan ishtaraa garsoorihii markaa uu usoo iibinaya wixii uu ninkani ku lahaa waxaweye deyntiisii ahaa wayn radiya hadduu ku raali noqdo in la siiyo wax ka duwan deyntiisii jaaza markaa way bannaantahay sarfu naqdi lacagtii loo dhibi ilayhi asaga markaa in lacagtii lagu wareejiyo ilaa fi salami salamkii mooyaane day salam wax kula iibsadeen wuxuu ku yidhi ninka garsooraha ah mar hadii ninka la sharo mufliska ah wuxuu markaa u degdegayaa inuu xoolihiisi iibiyo una qaybiyo kuwii diinta ku lahaa wuxuuna horreysiinaya wixii uu ka cabsanayo inuu xumaado sida fawaakihdii iyo khudraddii iyo wixii la midka ah ayuu marka hore ku bilaabaya uu horreysiinaya si aysan u xumaanin oo aysan u wuxuu ku xujisiinayaa xayawaanka maxaa yeele xayawaanka wuxuu u baahan yahay kharash iyo biil joogto ah ayuu u baahan yahay midda kale wuu dhiman karaa kadibna wuxuu ku hantida waxa weeye yaryar ee la qaadi karo waxyaabaha yararka ah ayuu marka hore iibinayaa sida weelashii iyo iyo dharkii iyo waxyaabaha noocaas ayuu markaa iibinayaa maxaa yidhi alaabtaas waxaa suuragala inay lunto ama la xado kadibna wuxuu u dambaysiinayaa hantida maguurtada sida dhulalkii iyo guryihii marka uu iibinayo xoolihiisa ha ku iibiyo asagoo ninkii mufliska ahaa ee deynta lagu lahaa iyo kuwii deynta lahaa ee quramada ahaa intaba ay goobjoog yihiin maxaa yeelay taasi waxay ka dheer tahay tuhmo in qofkii iibinayay ee garsooraha ah in la tuhmo qulubtoodana sidaasaa u fiican midda kale ninka mufliska ah wuxuu caddaynayaa hantidiisa wixii ceebay ku jirtay ayuu caddaynayaa si aan lagu soo celinin waxaa kalou sheegayaa hantida la iibinayo wixii sifaadee wanaagsan uu ka ogyahay ayuu caddaynayaa si loo markaa hunguriyeeyo loo jeclaado la fiicanna markaa loogu iibsado markaa la dagi maayo midda kale nimankan deynta ku leh waxaaba suuragal ah inay waxyaabihii iibka loo soo bandhigay ninkan hantidiisa ahaa ay guriyeeyaan oo markaa lacag badan oy lacagtii wax ku daraan lacag badan ku iibsadaan baaba suuragalaa shay walba suuqiisa lagu iibinayaa suuq madow lagu iibin shay walba suuqiisa ayaa lagu iibinayaa maxaa halkaas ayaa dadka doonaya ku badan yihiin wixii xoola ah siilada lagu iibinaya wixii gawaari ah macaarada lagu iibinaya wixii dhar suuqi lagu iibinaya wax kasta suuqiisii ayaa lagu iibinaya maxaale dadka doonaya inta badan shay kasta suuqiisii ka raadsadaan waxaa lagu iibinayaa shay kasta lacagta asagoo kale la siiyo ayaa lagu iibinaya ka yaan lagu iibin maayo xaal lacag deg deg ahana waa lagu iibinayaa oo dayn lagu iibin maayo isla markaa lacagta waddanka ka socota ayaa lagu iibinayaa kadib markii la iibiyo waxaa la eegayaa daynta ninkan lagu lahaa iyo lacagta ayaa la isu eegayaa haddii ay iswaafaqsan yihiin oo dayntii lagu lahaa iyo lacagta ay isku jinsi yihiin dolar baa lagu lahaa lacagta lagu waa dollar maalan de waa loo qaybinaya marka iyada haddiise ay kala duwan yihiin oo lacagta wixii lagu lahaa iyo lacagtan ayaaba kala duwan laba mid weeye ninkan waxa weye hariibka ah ninkan diinta ku leh inuu iska qaatou dhawaan aqbalaya halsakaysiiyo waa caadi wax dhiba male oo raalli ku noqdo waa la siinaya markaa haddii lacagta kala duwan tahay maalan ama ninkani raashin buu kulahaa oo amaha aha oo lacag baa lagu bedelay hadday kala duwan tahay wax dhibaa male asagoo hadduu raalli ku yahay ninkan hariibka ee diinta leh haddiise uu diido dhaho anu raashinkaygii baan doonaya ama lacagtii aan kulahaa nooceedii baan doonaya marka ayada ah waa loo soo xasilinayaa waa loo soo iibinaya wixii uu kulahaa ninkan noocii doonayay ayaa loo soo iibinaya waayahay hadduusan raalli ku noqonin waa loo soo iibinayaa hadduu raalli ku noqdona lacagtii ayaa markaa la siinayaa wixii aan ahayn salad salad maxaa laga soo reebay haddii ninka maalan uu qof kale salam wax kaga iibiyey dabeetana salamkaasi cuntu ahaa maalan raashin buu ahaa kadibna isagoo alaabtii raashinkii aan bixinin ayuu iflaasay haddaba alaabtiisii baa la iibiyey soo lacag baa meesha taala lacagtiima lagu bedeli karaa ninkan waxa weeye salamka wax ku iibsaday ee ninka diinta ku lahaa lacag ma lagu bedeli karaa raashinkii uu ku lahaa maya laguma bedeli karo sababtoo ah hore waxay noo soo dhaaftay laa yajuusu alictiyaadu cala lmuslim fiih shayga salam lagu iibsaday wax laguma bedelan karo oo bedel lagama qaadan karo hore noo soo dhaaftay masaladaas iyo tacliilkeeda iyo daliilkeeda walidaalika saalimka asaga waa laga soo reebaya wixii aan salam ahayn qofka lacagtii waa la siin karaa haddii ay ka duwan tahay wixii qofkan uu kulahaa haddii uu raalli ku yahay yubaadil ugu degdegaya alqaadi kalsoonihii bacda alxajir ninkan markii la sharay kadib mufliska ah bibayci maalihi hantidiisi inuu iibiyo waqasmihi inuu uqeybiyo bayna alquramaai kuwii diinta kulahaa wayuqadim wuxuu horraysiinaya maa yakhaaf wuxuu ka cabsanaya fasaadu inuu xumaado uma dabeetana alxayawaana xayawaankii ayuu ku xojisiinaya uma dabeetana almanquula wixii la qaadqaadaya ee la raraya ayuu ku xojisina iibkiisa tuma dabeetana alcaqaar ahaan sidii maguurtada ayuu markaa ku xojisina iibkeeda walyabiic ha iibiyo shay kasta bixadrati muflisi ninkii deynta lagu lahaa ee deynta qabay joogitaankiisii ha ku iibiyo hurama iyo kuwii deynta ku lahaa joogitaankooda yani ayagoo goobjoogka ah iibkii ha iibiyo kula shay shay walbana ku iibiyo fii suuqii suuqa uu ka soconayo ee suuqiisa ku iibiyo biamani mili lacagtiisii mid lamid ahanaan ku iibiya xaalan oo degdega min naqli lbaladi oo markaa wadanka lacagta ka socotana ku iibiyo uma dabeetana in kaana diin diinta tahay hayra jinsi naqdi lacagtaa lagu iibiyey nooceeda mid ka duwan hadday diintu tahay walam yarda alghariibu kan diinta lehna uusan raalli ku noqon ilaa bijinsi xaqii xaqiisa noociisa mooyaane ishturiya ama ishtaraa ishturi haddaan dhahna waa loo ishtara haddaan dhahana waxaa weye ayaa u doona ama wakiilkiisi dee uu hawshan u xilsaaray waa in raddiga haddii uu raali noqdo ninkan waxa weeye xaqlaha ah inuu iska qaato lacagtaas jaaza way bannaan tahay sarfu naqdi ilayhi lacagti in markaa la siiyo ilaa fi salami salamkii mooyaane walaa yusallimu dhiibi maayo garsoorihii ama qofkii u wakiishay hawshan mabiican shay la iibiyey iibi maayo qofka ka iibsaday ku wareeji maayo qabla qabdi amani isagoon lacagtiisii gacanta ku dhigin wamaa qabada wixii alla wixii uu gacanta ku dhigo guddoomana qasama wuxuu u sii qaybinayaa bayna alquramaai kuwii diinta ku lahaa ilaa an yacsura inuu adkaato mooyaane qaybintaas liqilati yaradiisa awgeed oo fa yuakhiru markaa dib uu dhigaya liyajtamica si uu ururo waayahay waxa wey garsooraha ah ee ninkan xoolihiisa qaybinaya ninkan mufliska ah ama wakiilkii garsooraha waxaa laga rabaa inuu ixtiyaad sameeyo oo uu dadaalo haddaba shay uu iibiyey ku wareejin kii ka iibsaday ilaa uu gacanta kaga dhigo lacagtii shaygaas waxaa laga cabsanaya inuu la baxsado waayahay wax alla wixii uu markaa uu qabtana oo lacagti kamid ahna ahana markaaba wuxuu u qiiminaya nimankii waramada ahaa isku dah male waxba waxaa loo kaakaadinnahay kolba shaygu iibiyaa lacagtiisii wuu qaybinayaa oo nimankii waramada ahaa ayuu binisba mid kasta bercentage intuu ka leeyahay ayuu ugu qaybinaya ilaa inay yaraato mooyaane oo lacagtaasi lacag yar ay tahay diintuna ay badan tahay markaas oy adag tahay in la qaybiyo marka ayada ah qaybin mahayo dib buu udhigayaa si lacagtii usoo ururto oo xoogaa kuus ay u noqoto oo markaa uu qaybiyo wuxuu yihi walaa yusalimu dhiibi maayo mabiican shay uu qabla qabda amani lacagtiisa isagoon gudoomin ama intuusan lacagtiisa gudoomin ka hor qabada wuxuu gudoomin qasaba wuxuu u qaybinayaa bayna alquramaai kuwii diinta ku lahaa ilaa an yacsura inuu adkaado mooyaane qaybintiisa liqilati yaridiisa awgeed oo fa yuakhiruhu markaa dib uu dhigayaa liyajtamica si uu ururo walaa yukallafuuna nimankii quramada ahaa ninka diinta ku lagu xambaari mahayo ama lagu khasbi mahayo bayinatan markhaati inay keenaan bian laa hariima inuusan jirin cid kale oo dayn ku leh ninka hayruhum ayaga aan ahayn falow qasama haddaba hadduu qaybiyo garsoorihii xoolihii ninkan uu qaybiyo fadahara uu soo baxo hariima nin kale oo dayn ku leh shaaraka wuu kula qaybsanaya bilxisati qayb sadkiisa kolba intuu dhan yahay ayuu xiso ayuu kula qaybsanaya waqiila waxaa lii tunqadu waa la burinaya alqismatu qaybtii waayahay nimankan culamada ah ee ninkan diinta ku leh lagu xambaari mahayo inay markhaati u keenaan garsoorihii inuusan jirin cid kale oo mufliskan dayn ku leh oon ayaga ahayn la dhihi mahayo keena markhaati caddaynaya in cid kale oo idinka aan ahayn oo ninkan dayn kule aysan jirin maxay ayaga wax arrintaa ka khuseeya ma jirto midda kale ninkan maadaama xayiraadiisii waxa weeye la muujiyey oo la baafiyey oo la baahiyey waxa weeye haddii ay jirto cid dayn kule way soo bixi lahay marka sida muuqato cid kale ma jirto saasaa daahir ah haddaba haddii ninkan uu qaybiyo ninkan waxa weeye xoolaha mufliska waxa weye gacanta ku haya haddii uu qaybiy hantidiisii dabeetana uu soo baxo qof kale oo deyn ku leh qofka quramadii waxaweye loo qaybiyey nimankii diinta kulaha ee hantida loo qaybiyey ayuunbuu xisadiisii qaybtiisii kula wadaagi doonaa qiilba wuxuu leeyahay maya waaba la burinaya qaybtii dib loo soo bilaabaya haddaba qowlkaa le shaaraka bilxisa macnaheeda waxaa weeye ayadoon qaybtii aan dib loogu noqonin oon la gurinin ayuu ka soo ceshan doonaa mid kasta intii kaga soo hagaagaysa asaga maalan nin baa waxa weeye muflis ahaa xoolihiisii baa la iibiyey boqol iyo konton dollar ayay xoolihiisii noqdeen laba nin baa diin ku lahaa midi wuxuu lahaa boqol midna konton kii boqol ku lahaa boqolkiisii baa la siiyey kii kontonka lahaana kontonkiisii ayaa la siiyey ulu iyo ulutayn bay ukala lahaayeen dabeetana nin kale oo waxaa soo baxay hariin ah oo saddexaad boqol iyo konton buu ninkan dambe lahaa marka maadaama boqol iyo konton uu leeyahay labadoodana isku yihiin boqol iyo konton marka xoolihii nis iyo nis u kala qaybsada asagoo nis u qaato niska kale labada nin ay kala qaybsadaan wey marka wuu soo ceshanaya qaybtiisii ayuu ka soo ceshanaya ninkan konton uu ka soo ceshanaya kii boqolka qaatay kana han iyo labaatan buu kasoo ceshanaya saasoo asuu han ku qaatay qiil wuxuu leeyahay maya ee qismadii intii la buriyo ayaa dib loo soo bilaabay oo haddii dib loo soo bilaabo sidan waa loo qaybin soo dib loo soo bilaabo soo sidan loo qaybin mahayo marka maxay faa'iido keenaysaa wax faa'iidada samaynayso ma jirto marka waxa weeye nin kasta xaqiisii uun ha ka soo ceshado kalsoonahana farayoo la dhahaya soo celiya intaas ninkan waxa weye ku soo celiya hariimkii dib ka soo baxay wuxuu hi walaa yukalafuuna lagu khasbi maayo o lagu kalifi maayo nimankii quramada ahaa bayinatan markhaati inay u keeneen bian laa hariira inuusan jirin cid kale oo diin kale hayruhum ayagaan ahayn walow qasama haddana hadduu qaybiyo oo fadahara uu soo baxo hariimu mid dayn kule oo kale shaaraka wuu kula qaybsanaya bilxisati yani waxa weeye xisad yani intuu ku lahaa nisbada intu ka lahaa ayuu kula qaybsanayaa waqiila waxaa lidi tunqadu lqismatu qaybintii dib baa loo burinaya oo la soo bilaabaya walow kharaja shayun haddii wax soo baxo baacahu uu iibiyo shaygaas qabla alxajri intaan la sharin ka hor mustaxaqan mid la mutay wathamanu lacagtiina taalifun ay dhimatay fakadayni dayn weeye dahara oo soo baxday wain istaxaqa haddii la mutaysto baacahu alxaakimu garsoorihii uu iibiyey qudima waa lagu horaysiinaya almushtari iibsadihii bihamani lacagti wa fii qowlin qowlba wuxuu leeya yuxaasu wuxuu la ciibsanaya alquramaa kuwii diinta ku lahaa ninkan ayuu markaa la ciibsanayaa haddii ninka mufliska ah ee la sharay ay soo baxdo shay uu iibiyey intaan la sharin ka hor shay waxawey mustaxaq ayuu soo baxay macnaa cid kalaaba yeelatay oo ninkii uu ka iibiyey shay uu iibiyey intaan la sharin ka hor ayaa la yeeshay oo mushtarigii baa laga lagu qabsaday oo waxa weeye waxaa soo baxday ninka mufliskaa sheegan inuusan lahayn oo wuxuusan lahayn markaa iibiyey marka ninkan waxa weeye xoolaha laga iibiyey lacagtiisii buu u baahan yahay lacagtiina way dhimatay waa amanu taalif markaas waxay la mid tahay lacagtaasi fakadayn dahar sida dayn soo baxday oo kale ayuunbay la xugum noqonaysaa waaya daynta soo baxdana hadda waan soo tilmaanay xukunkeeda haddii garsoorihii alaabtii uu iibiyey qaar ka mid ah la yeesho oo ninka nufliska uusan lahayn oo lagu qabsado qofkii laga iibiyey taasina waxa weeye qofkii mushtariga ahaa ee laga iibiyey alaabtan ayaa lacagtii uu lahaa lagu horreysiinaya lacagtiisa waa loo celinaya matala ninkan alaabtiisii la iibinayay qaar ka mid a ah, ayaabaa waxay alaab lasoo xaday ama lasoo dhacay dabeetana markii la iibiyeyba qofkii laga iibiyey baa lagu qabsaday waa laga qaatay oo sharci laga qaatay dabeetana ninkan lacagtiisii buu soo doonay wuxuu lacagtiida halii socoliyo garsooruhu lacagtiisii buu asagoo ku horreysiinaya lacagtiisii oo dhammaystiran buu siinaya ee la dhihi maayo nimankan waramada ah waxa la qaybsado qowl uga xoog wuxuu leeyahay maya ee lacagtiisona loo celin mahaye yuxaasu lghuramaa nimankii diinta ku ee hore ayuunbuu la sad noqonaya oo asaga qaybtii wixii kaga soo hagaa xaqiisii ayuun baa la eegaya laakiin sida saxiixa ah waxa weeye ninkan xaqiisii oo dhammaystiran ayaa loo celinayaa hadii kale waxaaba dhici karta in dadku ka yaacaan ninkan oo alaabtiisii wax iibsan la waayo oo la alaab la soo dhacay weeye oo dabeetana alaabtii la naco ayaaba dhici karta wuxuu ihi walow kharaja haddii uu soo baxo shay shay baacahu uu iibiyey mufriska qabla qablalxajri intaan la sharin ka hor mustaxaqa mid la mutay wa amanu lacagtiina taalifun ay tahay lacag dhimatay macnaha lacagtii inay baaba'day fa ka daynin dahra shaygaas lacag lacagtiisu waxay noqonaysaa ka daynin dayn dahra oo soo baxday waa inuu isxoqa haddii la muto shay-un wax baacahu uu iibiyo alxaakimu garsoorihii qudima waa lagu horreysiinaya almushtari kii iibsaday bihamani lacagtii eh, ayaa lagu horreysiinaya isagaa la siinaya lacagtiisi laga fogyeelaya wa fii qowlin qowlba wuxuu leeya xaasu lghuramaa kuwii daynlayaasha ahaa ayuu la ceegisanayaa kan lacagta qof buu bilaya ama dad buu bilaya calayhi dushiisa ay tahay nafaqatu biilkooda xataa yaqsim ilaa uu ka qaybiyo maalahu xoolihiisa ilaa an yastaqniya ninka mufliska inuu ku deeqtoomo mooyaane bikasbin shaqo iyo xoogsi inuu ku deeqtoomo mooyaane garsooruhu markii uu qaybinayo intan uu iibinayo xoolaha ninkan waxawey mufliska ah isla markaana uu qaybinayo uu ka biilayaa ninkan mufliska ah iyo reerkiisi iyo dadkiisi ehelkiisi uu ka diirayaa ilaa inuu yahay nin xoogsada mooyaane ilaa xoolihiisa dhan waa laga xayiray marka cid alle ciddii biilkiisi uu saaraa ama caruurtiisi hahaata xaaskiisii waalidiintiisii waxa weeye dadkii uu biili jiray waa laga biirayaa xoolaha waxa weeye la iibinaya laga bixinaya biilkoodi ilaa inuu ninkani nin xoogsada oo isku filan uu yahay mooyaane oo ka deeqtoon xoolahaas marka ayada ah dee isku tillooba laleeyahay xoolahaaga ee aad shaqaysato ka bil naftaada iyo ehelkaagaba wuxuu ihi wayunfiqu ka biilayaa calaa man dad dushood ayuu ka biilayaa alayhi ala man dad ayu ka biilayaa calayhi dushiisa ay tahay nafaqatuhu biilkooda xataa yaqsima ilaa uu ka qaybiya maalahu xoolihiisa ila an yastaniya ka deeqtoomo mooyaane ilaa an yastaniya inuu ka deeqtoomo mooyaane waxa bilkaas biilkaas bikasbin shaqana uu kaga deeqtoomo wayubac waa la iibinaya maskanuhu iyo khaadimkiisii ayaa la iibinaya fi asaxi muctamad haddaan qaba wain ixtaaja haba u baahdo ilaa khaadimin khaadim haba u baahdee lizamaanati curyaannimadiisa awgeed wa mansibihi iyo darajadiisa awgeed wayutraku lahu waxaa dastu thawbin maro isku joog ah isku joogaa looga tegayaa yaliiqu bihi u wa huwa isku jooggaasina qamiisun waxa weeye waa shaak ama khamiis labada waad dhigi kartaa wa saraawiilu iyo sarwaal wa cimaamatun iyo cimaamad wa iyo kabo wa yusaadu fi shataai xilliga qaboobaha ee jiilaalku waxaa lagu ziyaadinayaa jubbatan jaakad wa yutraku lahu waxaa looga tegayaa quutu yowmi alqismati maalintii qaybta quudkeedii baa looga tegayaa liman calayhi qofkay dushiisu tahay nafaqatuhu biilkiisii waaya wuxuu qofkan mufliska ah waxaa la iibinayaa gurigiisa guriguu deganaa waa la iibinayaa khaadimkii u khidmaynaya addoonkii de u khidmaynayay asna waa la iibinayaa daabadiisii gaarigiisii waa la iibinayaa xataa haddii uu u baahan yahay khaadimka iyo daabada uu fuuraya ama gaariga uu u oo waxa weeye cagiis kuma socon karo daab u baahan yahay uu ama qof u adeeguu u baahan yahay oo ama waa mansab leh oo madax ah oo waxa weeye sharaf leh saa qof u khidmeeye ka maarmi mahayo oo waxa weeye u adeega amaba wuxuu baahan yahay had iyo jeer daabo uu fuulo loo dili maayo xataa uu waxa weye qof naafaha ama qof darajo leh wuxuu ku xasilin karaa khaadimkii iyo inuu soo kiraysto ayaa fudud hadduu awoodi kari waayana muslimiinta hobanka ah ayuu ilaahay ka weelay inay caawiyaan ninkaas maadaama uu caydhoobay dharkiisana waa la iibinayaa la soco dharkiisana waa la iibinayaa waaya keliya waxaa looga tegayaa isku joog dhar ah oo u qalma ayaa looga tegayaa isku jooggaasina waxa weyaan buuri qamiis iyo sirwaal iyo cumaamad iyo kabo intaasa isku jooga ah oo looga tegayaa xilliga qawoobahana waxaa loogu darayaa jaakad oo ka xidho qabooba waxaa looga tegayaa sidoo kale quudka maalinta xoolaha la qaybiyey na waa looga qofkii ama dadkii uu diili jiray si uu markaa u siiyo ama loogu diilaba wuxuuna yubaacu waa la iibinaya maskanuhu gurigiisa wa khaadimuhu iyo khaadimkiisa bilaa saxi muctamad haddaan qabano wain ixtaaj haba u baahda ilaa khaadimin khaadim haba lizamaanati curyaannimadiisa awgeed wamansibihi darajadiisa wayutraku lahu waxaa looga tegaya dastu tawbin isku joog mara ayaa looga tegaya yaliiqu bihi oo u qalanta wa huwa isku joogaasina qamiisun qamiis wey wasaraawilu iyo sirwaalu cumaamatan iyo cumaamad oo nikcawan iyo kabo usaadu waa lagu kordhinaya fi shitaa'i xilliga jiilaalka jubbatun jaakad baa lagu kordhinaya wayutraku lahu waxaa looga tegaya quutu yowma alqismati maalintii qaybtu dhacday raashinkii ama quudkii ay biilan lahaayeen liman calayhi nafaqatuhu dadka biilkiisu uu saaraya walaysa calayhi dushiisa ma ahaanin bacda alqismati qaybin kadib an yaktasiba inuu xamaasho oo u xoogsado ow amase yu-ajira nafsahu naftiisa u kareeyay lidaqiyati deyni deynta intii soo hadhay si uu u bixiyo wal asaxu muctamadka ummi waladi addoontii waladka u dhashay inuu kareeyna waajib tahay waalardi almawquufati ee dhulkii lagu waqfay calayhi dushiisa qofka mufliska markii xoolihiisa la qaybiyo haddii dayntii wax ka soo haraan dayntii wax lagu leeyahay lagu khasbi mahayo inuu xoogsado ama naftiisa uu kireeyo dad u kireeyo uu shaqaynayo si uu markaa dayntiis kaga bixiyo la dhihi mahayo soo xoogso si dayntii baaqiga ku ahayd aad iskaga bixiso la ma naftaada kiree oo dadka u xamaal si markaa aad dayntiis kaga bixiso la dhihi mahayo maxaa qofkani waa mucsir waa caydh qofka caydha ahana waxa weya ilahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara qofkii diinta lagu lahaa hadduu qof caydh marka waxaa loo sugayaa inta wax ka helayo ka hodantoobayo ilahi subxaana wa tacala haddaba wuxuu faray in la sugo qofka caydha ah ee muusan farin inuu xoogsado midda kale nabiga calayhi salaatu wasalaam markii mucaad bin jabal xoolihiisii uu qaybiyey ee dadkii diinta ku uu qaybiyey hase yeeshee aysan wada helin wax u laabnaayeen wuxuu hi laysa lakum ilaa dalik intaa waxaan ahayn malihdii marka taas waxay tusinaysaa in eh, aan lagu lahayn ninkaas waxaa weeye waxaas la bixiyey wax ka badan addoontii uu lahaa ee eh, waxa weye weladka u dhashay waxaa waajiba inuu kireeyo addoonta dabcan lama iibin karo haddii welad u dhasho umu welad ba dhahaa mustawlada la dhahaa lama iibin karo laakiin inuu kireeyo ayaa waajib ah si ay xoolo usoo saarto oo deed iskaga bixiyo dhulkii lagu waqfay inuu kireeyaa waajib ah dhul hadii lagu waqfo adigaa iskale manfacadiisa dhulka milkiisa melihi oo ilahay baa iskale mana iibin kartid laakiin manfacadiisa iskale marka dhulkii waa la kiranayaa si markaa looga bixiyo deyntii wuxuu hi walaysa calayhi dushiisa ma ahaanin ninkan diinta lagulahay mufliska ah bacda alqismati xodihiisii markii la kala qaybiyey kadib an yaktasaba inuu xoogsado laguma leh aw yuajira nafsu ama naftiisa u kariya libaqiyati deyni deynta intii soo hadhay walasaxu muctamad waxaa weeye wujuubu ijaarati umi waladi addoontii waxa weeye ilmaha u dhashay inuu kirayna waajib tahay walardi almawquufati calayhi dhulkii lagu waida dacaa hadduu sheegto anahu asagu mucsirun yahay cayd aw amase qasama uu qaybiyo maalahu xoolihiisi bayna quramaa'ihi kuwii diinta ku lahaa uu u qaybiyo oo wazacama uu sheegto annahu asagu laa yamliku inuusan lahayn hayrahu intaa uu qaybiyo wax aan ahayn uusan hananin ousan lahayn wa ankaruu hase yeeshe ay diidaan kuwii diinta ku lahaa oy beeniyaan oy dhahaan xoolo kale xoolo mucaamalaheed ka soo raacday ka shiraahin sida iibsi weeye aw qabdan ama amaanta calayhi waxaa markaa ku waajibaya albayinatu markhaati ilaa haddii kale oo diintii ka soo raacday waxaan mucaamalo ahayn fa yusadiqu markaa waxaa lagu rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumaynaya fil asaxi muctamad haddaan qabano waayahay wuxuu ku yihi ninkani mufliska ah wuxuu sheegtay inuu caydhiya wax hanti haysto mama jirto amaba nimankii diinta ku lahaa buu u qaybiyey dabeetana wuxuu sheegtay inta uu qaybiyey mooyaane wax kale inuusan haysanin ayaguna way inkireen way diideen arrintaas waxay dhaheen xoolo kale ood qarinaysaa jira marka ayada ah haddii dayntan eh, ay ka soo raacday mucaamalo xoolo maalan xoolo uu soo iibsaday amaba uu soo amaahday markaa markhaati baa laga rabaa markhaati ayaa laga rabaa inuusan wax hanti ah uusan haysanin maxaa yeelay ninkan waxaa lagu ogaa inuu wax soo amaaday ama wax soo iibsaday waxaa asala ah hantiduu soo iibsaday ama soo amaaday inuu haysto marka markhaati caddaynaya in uusan haysanin hantidii ayaa laga rabaa haddiise diintaasina ka soo raacay mucaamalo xoole eh dhinac kale lagaga yeeshay maalan waxa ahayd mag eh, bay ahayd ama nabaru qof u geystay ama alaab uu burburiyey adu wax noocaasi ka soo raacday marka ayada dhaartiisa lagu rumaynaya yani waxa leeya dhaaro inaadan hanti kale haysan hadduu dhaarto markaas wax kale oo lagu kalifaya ma jirto maxaa yeeley marka ayada ah, alaslu cadal ninka marka horeba hanti laguma ogeyn waxaana asala ah inuu sidii u hantilaya waida dacaa daba hadduu sheegto anahu asagu mucsirun yahay nin cayra oo masaqasana maal xoolihiisa u qayba bayna quramaai kuwii diinta kulaha wadazacana u sheegto anahu asagu laa yamlik inuusan haysan waankaruu ay diideen kuwii diinta kulahaa fain lazimahu dayn dayntii hadday ka soo raacday fii mucaamalati maalin xoolo mucaamaladooda hadday kasoo raacday ka sharaa'in sida iibsi webeeye aw mase qardan amaah webeeye fa calayhi marka waxaa ku waajibaya albayinatu oo dayntii ay ka soo raacday wax aan ahayn fa yusadaqu waxaa lagu rumaynaya biyamiinihi wallahi laysa bilasaxi muctamad haddaan qabano wa tuqbal waa la aqbalayaa bayinatu licsaari caybnimada markhaatigeedii waa la aqbalaya fi lxaali degdeg baa lagu aqbalaya bishardu shaahidin nin ka markhaati kacaya caybnimadaasna waxaa shardiga ah khibratu baatinihi ninkan hoos inuu xoogaal ugu yahay hoostiisa inuu xoogaal u yahay walyaqul hadha huwa asagoo mucsiru waa nin caynah walaa yumaxidu nafya diidmadiina ma baraxtirayo ka qowlihi sida inuu dhaho laa yemliku shayan waxbaba ma haysto waidaa habata icsaaru caynimadiisa hadday sugnaato lam yajuus ma banaano xabsuhu in la xidho walaa mulaasamatuhu in la dabagalo bal hase yeeshee yumhal waa loo kaadinaya waa loo sugaya xataa yusra ilaa ka horintoogo waalqariibu ninkii qariibka ahaa alcaajizu ee aan awoodi karin can bayinati licsaari markhaatigii caydhnimada yuwakilu lqaadi qaadigii wuxuu u xilsaaraya bihi isaga man yabxadu qof baaraya can xaalihi xaaladiisa oo dabagelaya idaa alaba qofka dabagalay haddii ay ku xoogaysato calaa danihi manihiisii iyo icsaaruu caynimadiisii shahida bihi markaa uu ka markhaati kacaya ehm, wuxuu yihi markhaatiga bayinat icsaar caydnimada markhaatigeedii waa la aqbalaya fi lxaali deg baa lagu aqbalaya macnaha markaaba haddii dad ay ka markhaati kacaan ninkan inuu caydh yahay oo hanti uusan haysanin markhaatigaas waa la aqbalaya markhaatigana waxaa shardia laba qof inay ahaadaan oo rag ah waayahay laakiin ninkaa ama labada qof ee ka markhaati kacaysa waxaa shardi ah qofkan inay hoos xogtiisa ola socdaan korka kore ogaanshahay ka og yihiin ma anfacayso waa inay ama daris dheer liduuli jiwaar yani muddo dheer bay deris ahaayeen ama macaamila dhex marto way isdhex galeen ninkan sidaas ku ogaan karaan laakiin inay waxa weya saaxiibo ahayn dushaas adoo iska yaqaaneen kuma ogaan karaan maxaayl waxa weeyaan waxaa dhici karta ninkan inuu xoolo qarsoon uu haysto oo sidaa la moodayay uusan ahayn dad waxaa jira dusha sare caydh aad moodayso dharkiisa iyo xaalkiisa hoostana hanti badan haysta oo waxa wey hantideeda ka muuqanin baa jirta waa kay dhihi jireen majid baad la martay ma jabad baad la ragtay majidiin baad la cuntay soo soo haddii saddexdaas aadan qofkii kula macaamilin de sida ku ogaan kartaa qofkan inuu yahay qof cayd ah ama xaaladiisa hoose ad u ogaan kartaa waa yahay marka qofka ka markhaati kacaya ninkan inuu cayd yahay si loo sii daayo oo aan loo dalagelin oo loo xidhin waxa weeye waa inuu dhahaa ninkan waa mucsir waa nin cayd ah laakiin diidmadii ma barax tirayo oo dhihi maayo ninkani waxbaba ma haysto mood iyo nool toona kama naxo oo maxaad ka ogeysiye mood iyo nooltoona ka naxin waxaa dhici karta inuu xoolo duwan yihin u qarsan yihiin laakiin adugu yani sida daahirka ka hadlo waxaa ninka intaan ka ogahay waa nin caydha ah oo danyar ah daynta lagu leeyahayna iskama bixin karo sidaa un dhe adugu laakiin haddii shilin ma haysta haddii wax aadan ogeyn ha ka markhaati kicin haddii hadaba ay sugnaato caydnimadiisii ma bannaanuu ku yidhi in la xidho iyo in la dabagala toona in la laazimo la daba galo ma banaan waxaa waajiba ah in loo kaadiyo loo sugo inta uu ka hontoomayo hanti ka heliyo maxaa ilaahi subxana wa tacaala wuxuu noo tilmaamay qofka mucsirka ah ee caydh ah ee daynaysan in loo sugayo wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara hadduu qofku yahay qof caydh ah waxaa loo kaadinayo ilaah yidhi inta uu ka hodantoomayo ilahay wax ka siinayo ma banaana qof haddaad dayn ku isla markaana qofkaasi qof caydh ah inaad dacwayso ood maxkamad geyso ood xidho waa xaaraan waa dulmi haddaad saa yeesho daalim baa tahay qofka inaad xidho ood maxkamad geyso ood dacwayso ood xidho xaaraan waa dulmi dadkuna maanta ku dhaqmaa arrintaas qofkii uu hantidiisa ka soo waayo uu ku isla markaana qofkan yahay qof cayr oo miskiin ah, oo dayan ah wuxuu leeyahay qofkan uu meermeerinaya oo muxuu ku meermerinaya qofkan waxba maba haystee dabeetana intuu dacweeye ayuu xidhaya waa aalim qofka saa sameeya ka xidhana waa aalim kan dacweeye ee diinta ku lahaana waa aalim waa laba aalim maxaa yeele ilahi subxana wa tacala wuxu ui wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara hadduu qofkan yahay qof caydh ah oo markaa uun iska bixin karin diinta ilahi wuxu hi haloo kaadiyo haloo sugo intuu wax ka helayo ilahi wax ka siinayo haddiise uu yahay qof xoolaha haysta ku meermeerinayo ogtahay inuu iska bixin karo marka waad dacweynaysa waad xidhi kartaa markaa nabig wuxu uhi alayhi wasalaam Eh, matlulhaniyi ulmun yuxilu curdahu wa cuquubatahu qofka hantida haysta eh, waxa wey qofkii meermeerina diinta ku lahaa dulmi buu ku dhacay taasina waxay banaynaysaa in waxa wey la ciqaabo sharaftiisana waxa weye way banaynaysaa in meel laga dhaco ugu dambayn wuxuu ihi qofkii hadduu yahay qof qariib ah oo beledkan aan laga aqoonin isla markaana caydh ah dee markhaatigii caydhan aan heli karin maadaama cid taqaana aysan jirin marka ayada ah garsooraha ayaa cid u diraya dabagasha qof dabagala ayuu u dirayaa oo ninka xaalkiisa u kuurgala dabeetna qofkaasuu dabagelaya uu eegaya bal wuxuu cuno meel hodheeladu galo ma dadka danyarta hodheeladu gelayaa hodheelada masaakiinta ee garowgii laga cuno mise hodheelada qaaligu ka conteynayaa ma albaarikooyinka qaaligu seexanaya mise masaajiddu iska seexanaya dharka u iibsanaya ma dharka dadka waxaa weeye hantida haysta iibsadaan mise dadka danyarta ah hudheerka iibsadaan bu iibsanaya maanta o dhan waxa weyaan teleefanada ku hadlayo u bal inuu leeyahay hanti kala daberayo xoolaha soo dira halkaa keeno halkaa dhigo halkaa ku deji mise waa ninkan telefonba cid u dira ma waa ninka caydhahe miskiinka ah aduu xaalkiisu dabagelaya u kurganaya hadday soo baxda marka ninkaasi inuu nin cayda yahay ka markhaati kacay qaadi ninkan markaan dabagal ku sameeyey waxaa ii baxday ninkani inuu yahay nin danyar ah oo hanti aan haysanin walidaalika aan iska sii daayo yaana xidh wuxuu ihi wayuqbalu waa la aqbalaya buui bayinat lcsaari caydhnimada markhaatigeedii fi si markaaba waa la aqbalaya wa shardu shaahidin kii markhaatiga ahaa ee ka markhaati kacayay caydhnimadaas waxaa shardi ah khibratu baatinihi inuu xogtiisa hoose uu ka warqabo oo hoos ogyahay walyaqul hadhaho kaaka markhaati kacay huwa isagu mursirun waa nin caydha walaa yunaxidu ma baraxtirayo annafya diidmada ka qowlihi sida inuu dhaho laa yamliku shay-an waxbaba ma haysto waidaa habata cisaaru caynimadiisa hadday sugnaato lam yajuz ma bannaano xabsigu in la xidho walaa mulaasabatu in la dabagalo lagu dhego ma bannaano bal yumhna waa loo sugayaa xataa yuusara ilaa uu ka hodantoobo waalghariibu qofka qariibka ah ee wadanka aan laga aqoonin alcaajizu ee aan awoodi karin can bayinati alicsaari caydnimada markhaatigeedii qaadi qaadigii wuxuu u dirayaa bihi asaga man yabxau qof baaraya oo dabagelaya can xaalihi xaaladiisii faidaa halaba calaa danihi malihiisii hadiiba hadduu ku xoogeysto qofkaa dabagalay cisaaruhu caydnimadiisii shahida bihi wuu ka markhaati wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabiyina